bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siiraةi الrasuul salى اllahu عalayh وآlih wslm lilxaafid alimaam ismaaciil bni cumar bni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan joognay faslun mabcahuhu sala allahu calayhi waaalihi wasalam diristii nebiga la diray ayaan ku dhex jirnay fasalkaa marka waxa uu leeyahay walamaa araada allahu tacaala raxmata alcibaadi wa karaamatahu biirsaalihi ila alcaalamiin xababa ilayhi alqalaa walamaa araada allahu tacaala alla markuu doonay raxmata alcibaadi addoommada naxariistooda in u naxariisto marku doonay wa karaamatahu wa ikraamahu maamuusitaanka addoommadiisa uu maamuuso markuu doonay biirsaalihi diristiisa uu ku maamuuso ila alcaalamiina caalamiinta dhammaantood uu u diro nebiga yacnii dirista uu nebiga dirayo caalamka dhammaanteed dhammaantiis uu u dirayo markuu alla doonay maamuusitaanka iyo naxariista addoommada uu u naxariisanayo xababa ilayhi alkhalaa'a alla wuxuu nebigiisa jeclaysiiyey gooni noqoshada khalwada fakaana yataxanatu bigaari xiraa fakaana wuxuu ahaa yataxanatu fakaana wuxuu ahaa yataxanatu inuu ku cibaadaysanayo bikaari xeraa'in godka xeraa' laydhaa waa buur dheeroo markaa godad leh buurtaabaa marka intuu galo godadkeedaas ayuu ilaahay ku caabudi jiray kamaa kaana yasnacu daalika sida uu samayn jiray sidaa mutacabiduu daalika zamaan wakhtigaa dadkii cibaadada badnaa ama yacnii dadkii cibaadaysan jiray wakhtigaasay samayn jireenba kamaa qaala abuu aalibin oo waa wax la yaqaanay ahayd dadka mutacabidiinta halkaa ay aadi jireen oo dadka intay ka dhex baxaan ayay meeshaa ku cibaadaysan jireen sida abuu aalibba uu yidhi fii qasiidatihi almashhuurati allaamiya qasiidadiisii mashhuurka ahayd ee laamiyada ahayd laamka ku dhammaanaysay sida uu ku yidhi wathawrin waman arsaa kabiiran makaanahu waraaqin libirin fii qiraa'in wanaasili wathawrin baan ku dhaaranayaa iyo waman macbuud yacni eh, rabbi arsaa qotomiyey habiiran buurta habiir layihaha makaanahu booskii booskeeda ku qotomiyey waraaqin iyo mid korayo libirin liajli birin samafal darteed fii xiraacin u korayo xiraac iyo wanaasilin midka degayaba waxay yaqaaneen waa marka halkaa dadka cibaadada raba aadi jiray nebigana marka waxaa la jeclaysiiyey inuu dadka ka goonin noqdo oo meeshaa marka uu ku khalweeyo oo uu ku cibaadaysto khalwada marka innaga ma noo fiican tahay oo sunno ma tahay innaga waxaa weeyaan zamanka haddii uu yahay zaman qofkii diintiisiina si ay ugu nabadgeli karto isla markaana uu eh, alla uu caabudi karo isagoo dadkiisa ku dhex jira sidaasaa fadli badan oo nebigu sal ly slam waxa uu yidhi almu'minu aladii yukhaaliqu nnaas mu'minka dadka ku dhex jiro wayasbiru calaa adaahum dhibkoodana ku safrayo sharkiisana ka haysanayo khayrun min aladii laa yukhaaliquhum uu ka khayr badan yahay midka ka dhexbaxayo goolida u baxaayo oo salaaddii jamaacada iyo salaaddii jumcada iyo ziyaaratu likhwaan dadkii walaalihiio la booqdo kii jiranaa la booqdo cilmigiiyo cilmigii oo markaa la faa'iideysto ayaa laga helaa khalwadu marka qofka inuu gooni iskaga baxo dadka uu ka dhexbaxo sunno uma ahan dadka hadda allaahuma haddii wakhtigu inta fasaado suurtagal aynan ahayn qofku inuu diintiisa haysto inuu markaa buuraha iyo iska galo waa loo sunneeyaa markaa cuslada iyo quldada gooni noqoshada iyo markaa dadka dhexjirka dadka dhexjirkaa fiican haddaan darar weyn aanu ka imaanaynin fafaja-ahu alxaqu meeshaa baan marka joognay waxa uu yidhi fafajaahu waxaa kadiyey nebiga alxaqu waxyigii baa kadiyey alxaqu hunaa bimacna alwaxyu waxyigii ayaa kadiyey wa huwa isaga oo biqaari xiraa'in xiraa dadkeeda ku jiro fii ramadaan waqti ramadaan ay tahay fafajaahu ahu alxaqu xaqii baa waxyigii baa kadiyey isagu ma ogeyn marka isagoon ogeyn oo waa lagu waxyoona marka aan islahayn ayaa mar uu waxyigii u yimid ayb wa huwa bigaari xira isagoo ku jira godkaa fii ramadaana ramadaanna ay ahayd walahu min alcumri isagoo cumriga ka jiro arbacuuna sanatan afartan sano ka qaatay cumrigiisa fajaaahu jaa'ahu lmalaku malagii baa u yimid faqaala lahu waxa uu ku yidhi iqra aqri qaala waxa uu yidhi lastu biqaari'in kuwa xaqriyaa ma ahi aniga faqadtahu waa majuujiyey ama faqadtahu waa isku qabtay isaga dhan waa isu wada keenayo waa isu qabtay xataa balaqa intuu ka gaaray minhu xataa balaqa aljahdu minhu xataa intii balaqa minhu uu ka gaaray isaga aljahdu yacnii dhibaato ilaa ay dhibaato ka gaartay mashaqo intay ka gaartay uma arsalahu waa sii daayey faqaala waxa uu yidhi iqra aqri qaala waxa uu yidhi lastu biqaari'in kuwa xaqriyaa ma ahi alaaan saddex jeer uma qaala waxa uu yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam sidaas baa marka la yidhi aqri adoo magaca rabbigaa kaalmaysanayo allihii abuuray khalqiga dhammaantood insaanka abuuray min calaqin ka abuuray xinjir ka abuuray iqra' akri warabbuka alakram rabbigaa ayaa ku deeq badan ah oo deeqda badan oo rabbi uu leeyahay mida adiga lagugu siiyey risaalada yaa ka mid ahba alladii callama bilqalam rabbiga oo yacnii qalinka wax ku baray dadkiibuu qalinka wax ku baray callama alinsaana buu baray maa lam yaclam waxaanu garanaynin ayb waxyigii baa sidaa ugu yimid ayb marka wuxuu leeyahay waxyiga marka luqada waxaa lagu yidhaha alilhaam ilhaam qofka in wax lagu ilhaamiyo ama aliclaamu bikufyatin qofka in wax la ogeysiiyo si qarsoon loo ogeysiiyo ayb qofka in wax la ogeysiiyo si qarsoon wax loo ogeysiiyo ayaa luqada lagu yidhaahdaa ilhaamka ama qofka in si qarsoon wax loo ogeysiye iyadoon la arkaynin ilhaamtu inay waxay tahay qur-aankaa tusayo wa awxaa rabbuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mimaa yacrifuun oo hadda shinnidu waxyiga loo waxyooday waa ilhaam ilaahay baa wuxuu ku ilhaamiyey inay sidaa u shaqaysato ee waxii hadda risaalo ah aha ayb waa ilhaam wuxuu kaloo alla qur-aanka uu ku sheega waina ashayaaiina yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim shayaaiintu waxay u waxyoodaan owliyadooda shaydaanku si qarsoodi ah wax ugu sheegaa qofka qalbigiisu ku ridaa waa waswasa luqa ahaan marka waxyigu macnaha waa leeyahay halkan laakiin waxyigan la sheegaya waxay tahay iclaamun min allaahi ogeysiin ilaahay xaggiisa ka imaanayso ilaa man istafaa min khalqihi waxay u imaanaysaa qofkuu doortay oo khalqigiisa ka mida ayaa xagga allah ogeysiin uga imaanaysaa markaa ayaa marka sidaa wax loogu sheegayaa ayb waxyigu marka sidaa weeyaan dhowr nooc buu u qaybsamaa ilaa lix qaybood baa waxyigii nebiga u qaybsamay rasuulka waxyigiisa lix qaybood buu u qaybsamay qayb waxay ahayd aruya alru'ya asaalixa riyada uu nebiga ku riyoodo waxii bay ahayd hadduu isagu riyoodo waxyi baa riyadiisu ay ahayd oo ru'ya alambiyaai waxyun ambiyada riyadooda waa waxyi nebiyullaahi ibraahiimba markii wiilkiisa uu gowracayay wuxuu ka qaatay riyo riyadooda iyagu waa waxyi ambiyada caaishana waa leedahay awalu maa budi'a bihi lwaxyu markii ugu horreeyo nebiga waxyiga lagu bilaabo waxay ahayd alru'ya saalixa ru'yada suuban ma uusan riyoonaynin ilaa jaa'at mila falaqi subxi way imaanaysa riyada sidii waagi uu u cadyahay oo kale u caddaanaysa riyadiisu dheehdheeh iyo ma lahayn qayb taas waa qaybta labaad waxaa weeyaan annafatu fii rawcihi qalbigiisa in lagu afuufo waxbaa lagu afuufayaa qalbigii lagu shubayaa waa nooc qaab loogu waxyoo jiray rasuulku oo wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam inna ruuxa alqudusi nafata fii rawcii jibriil ayaa ruuxdaydu afuufay wuxuuna ii sheegay anna nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqahaa naf inaynan dhimanaynin ilaa ay risqigeeda ka dhammaystirato alaa faajmilu ajmilu alaba fi risqi wa risqiga wanaajiya habka aad ku raadinaysaan faina maa cinda allaahi laa yunaalu bilxaraam ilaahay agtiisa waxa yaalla xaaraan laguma gaarin maxalushaahidka waxaa weeyaan nebiga isagoo iska joogo ayaa ruuxdiisaa lagu afuufay hadalkaas markaasuu hadalkii waxyigii sheegay qaybta saddexaad waxaa weeyaan malagu inuu qof iskaga soo dhigo nin caadiya nin caadi ah inuu isaga soo dhigo taasaana badnayd ayb qof ayuu isku soo ekaynayaa malab waa u imaanayaa waa la khidaabayaa wuxuu u sheegayaa marka waxyigii wuxuuna aada isugu ekeyn jiray suurada dixyat alkalbi saxaabigii la dhihi jiray nin aada u qurux badan buu ahaa suurada dixye ayuu ku imaan jiray jibriil sida badan saxaabaduna marka suuradaa way ku arki jireen suuradaas ninka ah waa ku arki jireen oo nebiga iyagoo la fadhiyaa iyo imaanayaa waxbuu sheegayaa tan afaraad waxaa weeyaan malaggiiba inuu u soo muuqdo suuradii ilaahay ku abuuray laba maruu nebiga jibriil suuradaas ku arkayna walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidrati almuntahaa cindaha jannat lma'wa ayb laba jeer ayaa wuxuu ku arkay marka eh, marna xagga jihada ayuu daboolay buu yidhi lix boqoloo garab isagoo ayuu arkay suuradii ilaahay ku abuuray mar kalena wuu arkay laba mar ayb taana marka waxaa weeyaan an yadhara lahu lmalaku fi suurati alatii khalaqahu allahu tacaala suuradii alla uu ku abuuray inuu malagii ku yimaado lix boqol oo garab isagoo loo jibriil geesta dhan daboolay ayuu u yimid qaabka shanaad waxay ahayd an yukallimahu allahu min waraa'i xijaab qaabka qaabka shanaad ah. waxaan sheegnay eh, annowm yacni ru'yada hurdada annafatu fii rawcihi malagu inuu an yatamatala lahu lmalaku rajulan an yadhara lahu lmalaku fi suurati alatii khalaqahu allahu tacaala waa afar midda shanaad marka waxaa weeyaan an yukallimahu allaahu min waraa'i xijaab inuu ilaahay la hadlo xijaab gadaashii in lagala hadlo allaaba la hadlayo laakiin xijaab gadaashii isagoon ilaahay u jeedaynin nebigoon alla arkaynin taasi laba nooc bay ugu timid rasuulka calayhi salaatu wasalaam qayb waxay tahay soo jeed soo jeed inuu alla subxaana wa tacaala nebigii oo soo jeedo inuu alla la khidaabay oo alla uu la hadlay waa markii salaada lagu soo farad yeelaayey oo toddobada samo la korsiiyey <clears throat> jibriil uu ka haray ee nebigu uu yidhi meel waxaa lay gaarsiiyey qalmaanta qad waxyaabaha awaamirta ah alla uu malaa'igta siinayo ee malaa'igtu ay qorayso aqlaamtooda codadkooda meel aan ka maqlo yaa la i gaarsiiyey buu yidhi markaa nebiga waa kii alla subxaanah wa halkaa uu kala hadlay oo ula hadlay marka nebigu hadalka allana waa u xasilay laakiin ma arkay mise ma arkin waxaa loo badan yahay raajixa inaan indhihiisa ku arkin cabdullaahi bn cabaas baa wuxuu yidhi nebiga nacam ilaahay ma arkay nebiga baa layidhi nacam ra'aahu waa arkay riwaayo kalena waxa uu yidhi ra'aahu bifu'aadihi qalbiguu ka arkay labada idood kala arkay labada riwaayo marka waa laysku xambaaraya ayb waa meesha markaa tan shanaad qaybteeda koowaad ah waana aclaa darajaati اlwaxyi darajaadka waxyiga darajada ugu sarrayso maxaa yeele allaaba la hadlay markaa oo biwaasitati malag ma aha darajada labaad ee qaybtan shanaad waxaa weeyaan inuu riyo ilaahay ku arko nebigu wuu riyoonayaa allow ku riyoonayaa bisuurad ilaahay uu yaqaano buu ku arkayaa waa lala hadlayaa marka waxyibuu soo qaadanaya saa ku soo qaadanaya ayb taa iyada marka xadiidkii mucaad ayay ku jirtay oo nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi aataanii fii axsani suuratin ataanii rabbii rabbigay baa ii yimid fii axsani suuratin buu iigu yimid faqaala markaasuu waxa uu yidhi atadrii fiima yaktasimu almala'u alaclaa jamaacada sare malaa'igtu waxa ay ku falanqaynayaan ay ku hadlayaan ma ogtahay nebi moxamedow markaas uu sheegay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo wuxuu ku daray naqlu alaqdaami ila almasaajid gomadaha iyo lugaha in loo soo qaado masaajidda waintidaaru salaati bacda salaa salaad salaad dabadeed la sugto wa isbaaqu lwuduuci cinda almakaarih iyo marka wakhtigu qabowga badanoo la weysaysto ayb waxyaabahaasay falanqaynayaano dembidhaafyadana ka mid ah buu yidhi imaamu tirmidina wuxuu ku soo saaray xadiidka kitaabu tafsiir min sunanihi tafsiiru suurati saaq ayb siyaabahaasaa marka waxyigu uu ahaa oo ugu ugu imaan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayb qaybahaasuu marka sheegay marka qaybahan unbaa ugu waaweyn ugu muhiimsan inta markaa waxyigu nebigu ugu imaan jiray calayhi salaatu wasalaam ayb waxyigu marka waxuu lahaa qaab kolka nebigu waxyiga u imaanayo aada u cuslaa waxyiga inaa sanulqi calayka qowlan haqiila buu ilaahay yidhi zayd ibnu haabit wuxuu yidhi markii mar mararka ka mid ah nebiga isagoo ku jiifa bowdadeyda qur-aan ku soo degay waxyi markaasaa waxay ku dhowaatay buu yidhi bowdadeyda inay burburto ayb mar kalena waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacaysa inuu waxyi ku soo dego isagoo rati saaran hashiisii lugahay dhulka dhiganaysa waa arumanaysay ma dhaqaaqi karin culayska darteed maalinta qabowga badan nebigu markuu waxyu ku soo dego waa dhididi jiray markaasuu jaraynayaa waana dhididayaa ayb aad buu u cuslaa marka waxyigu qaybahaas buu lahaa ayb markaa wuxuu leeyahay uma arsalahu wou sii daayey faqaala qara qaala lastu biqaari'in aduu sidaabaa marka saddex jeer uu qabqabtay markii dambe ayuu yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq farajaca bihaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalama nebigu uu ka soo laabtay xira qaaru xira ayuu ka soo laabtay tarjufu iyadoo ay gilgilanayso bawaadiruhu geestiisa ay gilgilanayso albawaadir waa jamcu baadiratin waxaana la yidhaha hilibka u dhaxeeyo qoorta iyo garabka hilibka markaa qoorta iyo garabka u dhaxeeyo ee qofka markuu argagaxo markaa dibaaxanayso labadaa meelood iyadoo ay dibaaxanayso ee u dhaxayso safxatu cunuqihi iyo garabkiisa inta udhaxaysa hilibka udhaxeeya garabka iyo luqunta geeskeeda qoorta geeskeeda ayb iyadoo halkaa marka ay dibaaxanayso tarjuf xaal ay dibaaxanaysa markaa bawaadiruhu yacni hilibka meesha uga yaallo fa akhbara bidalika khadiijata khadiijo ayuu u sheegay arrintaa wx uu arkay buu xaaskiisii khadiijo u sheegay waxaa laga qaadanayaa marka qofku markuu wax ku cusub arko dadka uu is leeyahay waa kuu khayr miirayaanoo wanaaggaagii ka talinayaanoo waxma ogaan karo inuu balla tashto faakbara bidalika khadiijata khadiijo ayuu arrintaa u sheegay wa qaala waxa uuna yidhi qad khashiitu calaa caqlii caqligaygii baan u cabsaday qad khashiitu waxaan u cabsaday calaa caqlii calaa nafsiina riwaayadu waa leedahay bukhaariga laqad khashiitu waxaan u cabsaday calaa nafsii nafsadeydan u cabsaday ayb oo wax aanu arki jirin ku cusub faabbatathu way sugtay khadiija faabbatathu way sugtay niyadii bay u dejisay wa qaalad waxaayna tiri abshir bishaarayso iyada marka bishaarayso markay leedahay meelaha ay ka tiri waa sidan kallaa inuu ilaahay ku dhibaateeyo iska badaaye wallaahi baan ku dhaartay laa yuqdiika allaahu abadan ilaahay weligaa ku hoojin maayo adiga sababta waxay tahay innaka latasilu raxim innaka adiga latasilu waxaad xidhiirinaysaa alraxima qaraabada wa tasduqu alxadiida hadalkana waad ka run sheegtaa wa taxmilu lkalla qofka caajiska ana waad xambaartaa oo mas-uuliyaadkiisa iyo yacnii waxyaabaha ku adag ee uu ka caajisay ayaad adiga dusha u ridataa waay dadka ducafada ee masaakiinta ah culayska haysto ayaad xambaartaa ood la qaadaa ayb culays macnawiya ha noqdo ama mid xisiya ha noqdo labadaba aada la qaadaawa wa tuciinu waad kaalmaysaa calaa nawaa'ib dahri zamanka waxyaabaha uu la imaanayo yacnii zamanka dhexdiisa waxyaabaha soo darinaya imaanayana adigu dadka waad ugu kaalmaysaayo middeeda wanaagga ah middeeda wanaagsani ee khayrkaa waad ugu kaalmaysaa dadkiiba wa tuciinu calaa nawaa'ib dahri waktigu waxbuu waxbaa imaanaya waktiga dhexdiisa waxa imaanaya waa khayr iyo shar midda khayrkaa nebigu waad kala dadkaad kala qayb qaadataa bay leedahay wixii sharcana waad ka gaabsataa fii awsaafin yacni tilmaamo dhexdood yani tilmaamo ku jiray sheegtay uqara oo kale jamiilatin qurux badan caddadatha ay tirisay oo min akhlaaqihi akhlaaqdiisa ka mida ayb cadadadhaa calayhi korkiisa ay ku tirisay oo min akhlaaqihina ka mida tasdiiqan rumayn bayna sidaa u tiri minhaa iyada xaggeeda ka ahaatoo lahu isaga ay u rumaynayso wa tahbiitan iyo sugid ay sugayso wa icaanatan kaalmayn bay sidaa u tiri cala alxaqi xaq ay ugu kaalmaynayso fa hiya walu sidiiqin lahu fahiya iyadu awalu sidiiqin qof rumeeya kii ugu horreeyey lahu nebiga u rumeeyo weeyaan iyadu ay ahayd radia allaahu canha wa akramahaa khadiija markuu u yimid waa isu cabsaday uu yidhi waa dejisay waxay niyadday u dhistay waxayna ku tiri maya adiga ilaahay ku hoojin maayo sababtoo ah dadka innaka latasilu raxim qaraabadaadu waad xidhiirisaa wa tasdiqu alxadiida hadalka waad ka run sheegtaa wa taxmilu lkalla qofka caajiska ahna waad waxa uu ka caajisay ayaad ka xambaartaa day dayn tahay hadday dhibaato hayso tahay culays lala qaado hadday tahay wahaa kada nebigu marka min awali amrihi sidaabuu ahaa ilaa uu ka dhintana saasuu ahaa waa kii yidhi man taraka markii nebiga xoolaha hantida la helayo muslimku uu meelo badan qabsaday waati uu yidhi man taraka maalan faliwarasatihi ninkii maal ka tago dadkii dhexli lahaaba iska leh waman taraka daynan ow dayaacan fa ilaya wa calaya ninkii dayn ka tago iyo ilmo yaryar ka dhinto oo yacnii ay agoontoobaan isaga dhimashadiisa ay ku agoontoobaan fa ilaya wacalaya calaya xaggaygay ahaanayaan anayna isaaran yihiin markaa saas ugu kaalmayn jiray mar walba ayb dabeecaddan marka min awali amrihi ilaa aakhiri amrihiisa dabeecadda dabaecdan buu lahaa wanaagsan wa tuciinu calaa nawaa'ib اdahri zamanka waxyaabaha ku imaanayo dhexdiisana kuwooda khayrkaa dadka waad kala qayb qaadataa waa kuwooda khayrka marka waa in sidaa la dhaho waa sida uu dhahayo abushaama kitaabkiisa la yidhaha kitaabu lmuktafaa kitaab mujalado wuxuu leeyahay uu ku sharxo xadiidkan innaka latasilu raxim ay ku jirto kitaabka uu ku sharxayaa sidaa buu ku leeyahy watuciinu calaa nawaa'ib iddahri waqtigu wuxuu la imaanayaa ama waqtiga waxaa ku imaanayo xumaan iyo wanaag wanaagaad ka qayb qaadataa oo dadkana ku kaalmaysaa xumaantana dadka ugalama qayb qaadatid wanaaggii marka uu ka qayb qaatay horaan u sheegnay waxaa ka mid ahaa xilfigii xilfulfuduul oo markaa ay ku ballameen carabtii markaa joogtay inay qofka madluumkee laga gardaran yahay u hiiliyaan nebiga waa ku taageeray waana kala qayb qaatay ayb waana ku bogaadiyey markii dambena waxa uu yidhi xilfigaa adduunyada haddii la iigu bedeli lahaa ma aanan ku qaateen xilfigaa keliya wa tuciinu calaa nawaa'ib اdahri waxaa kaloo ku jirtay wa tuksibu اlmacduum shayga mucjinka ee la weysan yahayna oo akhlaaqda dadka agtooda laga la-yahay adi waa lagaa helaa fii awsaafin ukhara maca awsaafin ukhar tilmaamo kale lala qabay sheegtay tilmaamada oo jamiilatin qurux badan cadadathaa calayhi ay tirisay oo min akhlaaqihi ka mida tasdiiqan minhaa lahu rumayn marka ay u rumaynaysa darteed bay ugu sheegtay wa tahbiitan sugid wa icaanatan kaalmayn cala alxaqi ay ku kaalmaynayso fahiya awalu sidiiqin lahu qofkii ugu horreeyo rumeeyey ahayd radia allaahu canha wa akramahaa culimmadu marka waxay yidhahdeen waxaa laga qaataa arrimahan waxyaabaha dabeecadda wanaagsan ee umuurahan hadda ay tirisay khadiija inay sabab u noqonayso qofka sharta ku soo socoto in ilaahay uga ilaalinayo dabeecadahan wanaagsan qofka kullamaa marka uu dabeecaddiisa hagaajiyo mujtamaca uu la nool yahay wanaag uu kula dhaqmo kullamaa musiibada timaado ilaahay uu uga badbaadiyo ilaa haddaanay waxba taraynin ma aynan keenteen meesha khadiija radia allahu canha marka dabciga wanaagsanoo qofku uu yeesho ilaahay ku ilaaliyo wuxuu uga ilaaliyaa masaa'ibta <clears throat> inta dabeecad hadda nebiga ay ka sheegtayna inta dabeecad oo ay rasuulka ka sheegtayna waxaa leh abuubakar baa isagana laga sheegay oo abubakar markuu damcay qoomkiisii markay dhibeen oo ay shideeyeen oo diintii uu ka haysan waayey iska tegey isagoo markaa maka ka baxay ee ka hijrooday iskaga tegey ayaa wuxuu damcay ayaa nin baa arkay marka ibnu daqina la yidhaah markaasu wuxuu yidhi war maxaa kugu dhacay abubakarow de dadkaagii ay soo saareen magaaladii waan ilaahay baan ka caabudi waayey marka dhulkaas ilaahay baan u socdaa alla ayaan alla eh, ku caabudaya markaasuu wuxuu yidhi miluka laa yuqrab adoo kale lama saaro lagama bixiyo beledka adoo kale innaka latasilu اraxim wataxmilu lkalla wa taksibu اlmacduum tuciinu calaa nawaa'ib اdahri sidaanoo kale isaguna sheegay qof sidaasaa tahay adoo kale layskama kaa buriyin meeshaad adiga ka tagto shar un ay iskugu hartaa dhow maxaa ka harayo waa gaal buu ahaa ninkaa markaa sidaa dhacay ibnu daqina ayb marka dabciga abuubakar aad buu ka nebiga ugu dhowaa walow uusan gaari karin haddana laakiin dad marka nebiga laga yimaado isagaa ugu dhowaa dabciga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma makaa rasuul llaahi sal llahu alayh waali wasalama nebigu waa nagaaday maa shaaa intuu doono an yamkuta inuu nagaado laa yaraa shay-an xaal uusan waxba arkaynin isagoo waxba arkaynin mudduu joogay isagoo waxba arkaynin yani muddaa waxyuu ka kala go-ay wa wafatara canhu lwaxyu waxyigiibaa markaa ka go'ay wa wafatara waxaa go-ay alwaxyu waxyigii canhu nebigiibuu ka go'ay fakhtamma lidaalika arrintaa waa u murugooday marka fakhtamma wuu u murugooday lidaalika arrintaa go'itaanka waxyiga ka go-ay buu u murugooday wadahaba miraaran wadahaba wuu tegay miraaran dhowr kol wuxuu doonay wadahaba wuxuu doonay miraaran dhowr jeer liyataradaa inuu yacni iska tuuro min ru'uusi iljibaal buuraha madaxyadooda yacnii buuraha intuu madaxyadooda tago wuxuu ku dhowaaday inuu iska tuuro buuraha keliya yacnii waxaygii ka go-ay markaa murug uu ka murugaysan yahay darteed riwaayaadku marka waxay leeyihiin mar allaale markuu buur koraba jibriil baa u dhawaaqayo joog dhahaya waxweyn baa lagu rabaa joog sidaa buu dhahaya abu shaama sida uu tilmaamaya kitaabkiisa almuktafaa wadahaba miraaran dhowr kolbuu tegey wuxuu doonay yani u tegey liyataraddaa sow iskaga tuuro min ru'uusi iljibaali buuraha madaxyadooda wadaalika kaagaana min shawqihi bay ahayd hilowgiisa darteed ilaa maa ra'aa wuxuu arkay u hilowsanaa awala maratin markii hore markii hore wuxuu arkay hilow uu u hilowsan yaha darteed buu isu tuurayay min xalaawati maa kii macaantiis shaahadahu ou arkay oo min waxyi illaahi ileyhi ah waxyiga alle oo isaga loo waxyooday waxyiga alle ee loo waxyooday macaan uu macaansanaya darteed buu isu tuurayey inuu isu tuuraba ku dhowaaday ayb faqiila waxaa la yidhi ina fatrata alwaxyi waxyiga kala go-iisu kaanad waxay ahayd qariiba min sanatayni ow aktar laba sano ama ka badan bay ahayd taqriiban yani laba sano ama ka badan yaa waxyiga uu ka maqnaa uma tabada lahu lmalaku malagiibaa usoo muuqday bayna asamaa'i waalardi dhulkay cirka dhexdooda uga soo muuqday calaa kursiyin kursi isagoo ku fadhiya wa habatahu waa sugay wa basharahu waana u bishaareeyey annahu rasuulullaahi inuu yahay xaqan rasuulkii alle inuu yahayo xaq ah falamaa ra'aahu rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu arkay fariqa minhu waa ka cabsaday ama sidii maalin markii dhaweydo kale inuu isku qabto u majuujiye ayuu ka cabsaday oo isku jajabiyey isaga dhan wadahaba ilaa khadiijata khadiijo ayuu aaday faqaala waxa uu yidhi zammiluunii dairuunii iduduuba iduduuba zammiluunii iduduuba dairuunii iduduuba iddada faanzla allaahu calayhi alla wuxuu ku soo dejiyey yaa ayuha almudair qum faandir warabbaka fakabir wa iyaabaka faahir yaa hoy almudairu midkaan isduuduubayo qum istaag faandir dig oo dadka u dig warabbaka rabbigaa fakabir weyne wa iyaabaka dharkaaga fadahir dahiri dharkaaga nadiifi oo najaasta ka nadiifi ama dharkaaga nadiifi bimacnaa waxaa weeyaan qalbigaaga nadiifi oo waxaa ka nadiifisaa xumaanoo dhan fa kaanat alxaalu luulaa xaaladii hore ee iqra lagu soo dejinaayo xaala nubuwatin bay ahayd nebinimo xaaladeed wa iixaa'in waxaala iixaa'in waxyoosho xaaladeeday ahayd markii hore waa loo waxyooday unbis uma amarahu allaahu ilaahay wuxuu amray fii hadihi alaayati aayaddan yaa ayuha lmudair waayo an yundira inuu udigo qowmahu qoladiisa inuu udigo wayadcuwahum ou ugu yeero ila allaahi alla ugu yeero intii ilaa cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa ou ugu yeero wuxuu leeyahay marka macnaha marka waxaa weeyaan nebigu nebinimadiisu iqra ayaa nebinimada ugu timid yaa ayuha lmudairna rasuulnimadiiba ugu timid nubia biiqra ayaa loogu qabray wa ursila bilmudair mudairna nebiga waa lagu diray oo rasuul baa loogaga dhigay xaaladii iqra lagu soo dejinaya oradoo dadka waxu sheeg lama dhihin isaga unbay ku koobnayd xaaladan yaa ayuhalmudair lagu soo dejiyena dadkii gaarsii baa la yidhi dacwadii uma amarahu llaahu alla wuxuu amray fii hadihi alaayati aayadan an yundira qowmahu qoladiisa inuu u digo iyagoo ka bilaaba qowmku marka waa dadkoo dhan guduud iyo cadaan iyo madow iyo kulli isagaa rasuul u ah laakiin dadka uu dacwada ku bilaabaya waa dadkiisii deganaa maka wayadcuwahum wa an yadcuwahum inuu ugu yeero ilallaahi ilaa cibaadatillahi ilahay cibaadadiisa inuu ugu yeero cibaadada alle inuu ugu yeedho waxdahu keligii inay caabudaan ayb fashamara sala allahu calayh waali wasalama nebigu wou xaydxaytay can saaqi takliifi takliifkii yacnii shanshadiisii yacnii shiddadiisii ayuu marka u xaydxaytay nebigu calayhi salaatu wasalam yacnii maradii buu xaydxaytayo shaqadaas aadka u mashaqada badan buu marada u xaydxaytay oo u dadaalay fashamara sal allahu calayh waali wasalama nebigu wou xaydxaydtay can saaqi takliifi takliifka siddadiisii xaggeedii buu markaa u xaydxaydtay ile mas-uuliyadda adagee la saaray buu u xaydxaydtayo wa qaama fii daacati illaahi ilaahay daacadiisii buu u istaagay atama qiyaamin istaag kan ugu dhammaystirnaan badan yadcuu ilallaahi isagoo alla dadka isagoo alle ugu yeerayo cibaadadiisa ayb yadcuu ila allaahi isagoo alle ugu yeeraya cibaadadiisa alkabiira midka weyn iyo wasagiira midka yar alxura xor midka xortaa walcabda addoonka alrijaala rag iyo wanisaaa dumarba alaswada mid madow alaxmara mid guduudan fastajaaba lahu cibaadullaahi ilaahay addoommadiisiibaa ajiibtay min kulli qabiilatin qabiilo kastaa xaggeedii addoommadii allah ka ajiibeen oo qolo kastaa dadkii kii wanaagsanaa unbaa markaa nebiga ajiibayoo dacwadiisii aqbalay ayb marka marxalay soo martay marka dacwada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marxalo waa nubuwo marxalada waa risaaladii yaa ayuhalmudair sidan halla yidhaahdeen laakiin lama amrin inuu la jahro bannaanka inuu dhigo lama amrin walidaalika marka ilaa saddex sano waxuu ku hayay marka qarsoodi iyo sir ayuu dadka dadka uu ku kalsoon yahay iyo ayuu dacwada siinayay mararka qaar waxaa dhacaysa qof intuu meel dheer uga yimaado uu yidhaahdo maxaa lagula soo diray kaabaa laila soo diray inaan ku raacaan rabaa awood uma lihid wakhtigaane waxaagii iska hayseen oo dacwadaadii yacnii towxiidkaagii yacnii towxiidka isaga dadka kama celinaynine shahaadateynkaagii iyo la imaago orod dhulkaagii iska aad markaad maqasho inaan aniga soo daahiray oo arrinkaygii oo xoogaa soo shaac baxay kadib ii imaago hadda tabar uma haysid waa aragtaa ani dadka waxaana kala haysto sidaa buu dhihi jiray mararka qaar sida xadiidi camr bni cabasa fii saxiixi muslim ku sugan wa qaama fii daacati illaahi ilaahay daacadiisii ayuu u istaagay atama qiyaamin yani taagni midda ugu dhammaystirnaan badan yadcuu ilallahi isagoo alla dadka cibaadadii ugu yeerayo alkabiira kan weyn wasagiira midka yar alxura midka xorta walcabda iyo addoonka <coughs> alrijaala iyo wanisaaa ragga iyo dumarka alaswada walaxmara fastajaaba lahu waxaa ajiibay oo maqlay cibaadullaahi ilaahay addoommadiisa min kulli qabiilatin fastajaaba lahu waxaa ajiibay min kulli qabiilatin qabiilo walba xaggeeda cibaadullaahi baa ajiibeen ilaahay addoommadiisa ayb dadkii marka islaamay iyuu sheegayaa marka fa kaana xaa'iza qasbi sabqihim horumaridooda laanteedii midka koobsaday abuu bakrin abuu bakar ahaa yacnii fa kaana abuu xaa'iza qasbi sabqihim waa waxaa macnaha marka cibaaradan macnaheedu ay tahay dadku marka ay tartamayaan ama maro ayaa loo taagaa ama geed meel bay tiigsanayaanoo laan ama caleen iyo wax lamida markay soo ordaan ninkii marka laantaa ku dhego ninka ugu soo horeeyaa qabsado isaga ayaa tartanka ku guulaystaa la dhahaa marka markaa wuxuu leeyahay laantii lagu tartamayey kii ugu horreeyo koobsaday abu bakr buu ahaa sidaasuu rabaa inuu dhaho fakaana xaaiza qaصbi sabqihim abu bakrin fakaana abu bakrin wuxuu ahaa xaa'iza qasbi sabqihim horumarkooda laanteedii kii koobsaday buu ahaa abu bakr cabdullaahi bnu cuثmaan ataymiy ahaa radia اllaahu canhu waaasarahu waana garab istaagay nebigiibuu aazara uu garab istaagay nebigiibuu garab istaagay uu garab siiyey fii diinillahi ilaahay diintiisu ku garab siiyey wa dacaa macahu isagiibuu ula yeeray dadkii ilallaahi alla cibaadadiisu dadka ugula yeeray calaa basiiratin isagoo aqoon iyo cilmi ku taagan iyo yaqiin fastajaaba liabii bakrin abii bakr waxaa ajiibay cuثmaan bnu cafaan wa dalxatu wa sacd bnu abi waqaas dadkii marka nebiga de saaxiibkiibu ahaa abubakar dacwadiibuu u bandhigay marna xataa ma waa soo fiirsanaya iyo ma dhihin fidradiisii baa buuxday qof wuxuu ahaa yacnii dabeecaddiisu fiican tahay fiiradiisu dheer tahay mar allaale markii loola yimid oo nebigu uu yidhi allihiina abuuray keliya aan caabudno aniga anigana isagaa isoo diray inaan dadka intaa u sheego ma uunan joogjoogsi ma gelin isla markiiba waa rumeeyey waa sugayaa iyo meel baan soo fiirinayaa iyo ma dhihin halkaa marka waxay kutusaysaa walidaalika dadkan ahlu falsafada ah ama mutakalimiinta yaa iyagu waxay yidhaahdaan iimaanka qofka haddaanu nadar iyo shaki hadduunan uga horreynin iimaanku yacnii qofka iimaankiisa shaki iyo wax fiirfiirin haddaynan ka hormarin wax ka jiraa ma lehay dhahayaan iimaan lcawaam waaye iimaanu lcawaamna ma ansaxayo iimaanka muqalidiinta wax ansaxayaa ma aha ayb umulbaraahiinka iyo tuxfatulmuriidka eh, jawharada jawharatu tawxiidka uu ku sharxo baajuuri waa dhigayaa marka qowlkaas qowlulashaacira inuu yahay dadka cawaamta iimaankoodu inuusan ansaxaynin maxaa yeelay iimaankoodu nadar iyo fikrad iyo shaki ka soo hormaray ma jiray kuleeyihin waxba ma oga ayaga dad waxay arkeen un laa ilaha illa dhahayo laa ilaha illa bay yidhaahdeen ilaahay bay iska rumeeyeen nebigay iska raaceen salaadii bay tukadeen khalaas bis waxay ku leeyihin waxba iimaankooda waxba mitara warkaasna mar war waxaa weeyaan cawaamulmuslimiin lagu gaalaysiinayo markaasna dhinacaas marka waa mashaqo shaacirada marka haysato walidaalika alimaamu alqurdubi kitaabkiisa almufhim limaa ashkala min talkhiisi kitaabi muslim xadiidkan ina abqad arijaali ila allahi alaladu lkhasim markuu sharxaayo wuxuu leeyahay mid iyaga ka midaa ah lala doodayo waxaa la yidhi marka aad leedahay iimaanka cawaamta ma ansaxayo aabbaha iyo awowga iyo kii dhalay iyo ka warranaa leeyidhi markaasu wuxuu yidhi aniga ha igula doodin uu yidhi dadka ahlu naarka tira badnaantooda ha igula murmin oo hadday ahlu naar yihiin gaala yihiin maxay dhibee buu yidhi marka wax aan jirin waayo qofka isagu hadduu yacnii inta dacwadii la siiyo ilaahay qalbigiisa geliyo inuu aqbalo u hogaansamo macnihii laa ilaaha ila allahuna uu fahmaayo diyaarna u noqdo khalaas bis waayo inaad shakiso iyo cirka inaad fiiriso dhulka fiiriso iyo jawaabo su-aalo aada isweydiiso dabadeed jawaab u raadiso kadib inaad soo islaamto wax jira ma aha haddii sidaa ay jiri lahaydna awalu waajibin cala lmuslim wuxuu cala yani cala shaksi wuxuu noqon lahaa annadaru washaku taana marka waxay noqon lahayd haddii nin qof diinta loo bandhigo gaal ah, la yidhaha war islaamka soo gal uu yidhaha waa fi fiirina intuu fiirinaayo marka inuu waajib ku dhex jiray ka dhigaayo mutakalimiinta hadduu waajib ku jira marka uu ku dhinta ka waran ma nin muslim ahaan maa loo ictibaarina maya shaqo ilaahay marka kuma jira marka hadduu wax waajiba ku dhex jiri lahaa ninkaas jannaduu geli lahaa ile waajib buu ku dhex jiraa maogtahay ayb marka waxaan islaamnimada ka horeeya waxba kama jiraan abubakar markaa maxalushaahidku wuxuu ahaa abubakar markii nebigu dacwada markuu u bandhigay waa ka soo fiirsana midna ma dhihina horow ka islaamay falsafadan ayagu ay sheegayaanna ma aqoonin waagaas mana jirinba ayb abubakar markaa markuu sidaa yeelay waaasarahu nebigiibuu kaalmeeyey oo garab istaagay fii diinillaahi buu ku garab istaagay wa dacaa macahu ilallaahi ilaahay wadacaa dadkiibuu u yeedhay macahu maca annabiyi nebiga maciisa ila ilallaahi ilaa cibaadati illaahi buu dadka ugu yeedhay calaa basiiratin isagoo yaqiin iyo xujo ku taagan wuxuu sheegaya yaqaane fastajaaba liabii bakrin waxaa ajiibay cumaan bnu cafaan wa dalxatu wa sacd bnu abi waqaas saddex casharada ka mida ayaa abubakar sabab ugu ahaa islaamkooda oo isagiina cumaan iyo u bandhigay dacwada iyo dalxa iyo sacad way ka aqbaleen wa amaa caliyun cali isagu fa aslama wuu islaamay sagiiran isagoo yar ibna amaani siniin sideed jir ah wa qiila akhara min dalikana waa la yidhi faqiila inahu aslama qabla abi bakrin waxaa la yidhi abubakr ka hor u islaamay qiila laa may baa la yidhi wa calaa kulli xaalin si kastoy ahaataba fa islaamuhu islaamnimadiisa cali islaamnimadiisa laysa ka islaami sidiiq abubakr islaamnimadiisoo kale ma ahayn liannahu kaana fii kafaalati rasuulillahi sal l slam cali maxaa yeelay wuxuu ku jiray nebiga ayaa korin jiray oo barbaarin jiray oo kafaaladiisa uu ku jiray akhadahu min camihi adeerkiisuu ka qaatay abu aalib ahaa icaanatan lahu kaalmayn uu kaalmaynayo calaa sanati maxlin sanad abaareed yani sana abaareed oo baa dhacday markaa nebigu abu aalib adeerkii ah buu ka qaatay cali wiilkan isii buu yidhi anaa kaalmaynayo korinayo waxsiinayo sanadkaa abaareedoo sanad eber xooluhu noqdeen wax baaba-een ayuu qaatay marka nebigaaba soo koriyeyba cali isagu ma la mid ah marka islaamkii islaamuhu leysa ka islaami abibakar dhinaca kulama mid aha wiil yar oo markaa nebigu korinayu ahaa ayb ama abubakar nin weyn buu ahaa ayb akhadahu min camihi adeerkii buu ka qaatay icaanatan lahu kaalmayn uu isaga u kaalmaynayo calaa sanati maxlin abaar sanadkeed oo ugu kaalmaynayo maxlin waa sanad ah, yani eber eber ay noqdeen amxala fulaanun hebel waa eberoobay waa eber baa xoolihiisiibaa eber ku soo baxaan wakadalika sidaadaas oo kale aslamad khadiijatu waa islaamtay wazayd bnu xaarisa islaamay mowlaa rasuulilah sal slam wa aslama alqisu baadarigiina waa islaamay waraqat bnu nawfal ahaa ayb alqisu qisigu marka waa baadariga wadaadka yani nasaarada wadaadkooda qis la yihahdo wa aslama alqisuna waa islaamay waraqatu bnu nawfal ahaa waa markay u geysay khadiija markii nebigu sal allahu alayh waali wasalam uu yidhi eh, markii hadalkaa u sheego waa isu cabsaday uu yidhi bay kaxaysay waraqay u geysay nin wuxuu ahaa markaa cibraaniyada wax ka yaqaano kutubtii hore yaqaanay isaga iyo zayd bnu cumr bni nufayl shirkigay waa diideen markii dambaa marka markay uga sheekaysay ayuu wuxuu yidhi ninkan u yimid axadkan nebiga u yimid waa jibriil waa midkii nabiyulaahi muusa u yimid waaye ninkanna marka nebinimadiisiibuu markaa ka markaati kacay bal waxa uu yidhi markay qoomkaaga magaaladan maka kaa bixin doonaan haddaan noolaan lahaa nin dhallinyaro aan ahaan lahaa oo kuu gargaari lahaa wasadaqa wuu rumeeyey bimaa wajada wixii uu helay buu ku rumeeyey min waxyi laa ilaahi waxyigiisa watamanaa an low kaana jadacan watamanaa wuxuu tamaniyey an low kaana inuu ahaan lahaa jadacan dhallinyaro in dhallinyaro ah xoog leh wadaalika waxay taasina waxay ahayd awalu maa nasala alwaxyu markii ugu horreysa waxyiga soo degay ahayd waqad rawa tirmidiyu tirmidina wuxuu wariyey ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam rasuulka ra'aahu fi lmanaami inuu riyo ku arkay waraqa fii hay-atin xasanatin hay-ad wanaagsan hab wanaagsan wa jaءa fii xadiidin waxaa ku yimid ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama qaal nebigu inuu yidhi ra'aytu اlqisa ayaan arkay baadarigii waraqa ahaa calayhi hiyaabun biid dhar cadcad isagoo wato imaam axmed iyo tirmidi baa warinayaan xadiidka laakiin alimaamu tirmidi waa daciifiyey ayb calaa kullin waraqat bnu nowfal dadkii nebiga ajiibay buu ku jiray dacwadiisa aqbalay yani islaamnimana marka ku dhintay ayuu ahaa wa fi صaxiixayni anahu qaal صaxiixaynka waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim annahu qaala inuu yidhi waraqa haadaa kan adiga kuu yimid annaamuusu weeyaan sirwadihi sirwadihi annaamuus waxaa weeyaan sirwade qofka yacni qofka uu sirtiisa ku dhiibto u dhiibto annaamuus la yidhaha naamuusulmelik marka la yidhaha boqorku ninka oo u sir warramo wa oo sirtiisa uu siiyo jibriil marka naamuus waxaa loogu magacaabay waxyigii oo cid taqaan aanay jirin ayuu allah waxyiga ku soo aamino waa soo qaadaa markaasuu rusush u keenaa saaxibu sir waay marka abu shaama saasuu tilmaam ayuu leeyahay haadaa kani annaamuusu weeyaan naamuuskii alladii jaaa muusaa muuse u yimid alladii jaaa muusa bna cimraan u yimid waay khayrwadihii sirwadihii u yimid nebiyullaahi muusa nabi ciise ma uusa sheegin isagu muusau sheegay culamadu marka waxay leeyihin sababta aanu ciise u sheegin waxay ahayd wakhtigaas nasaaradii joogtay baaba waxay ahaayeen wax ciise ilaahnimo ka aaminsan iyay ahaayeen ayb oo iyagu ciise bashar loo waxyooday uma aynan aaminsanayn qayb alla ka midaba ah inuu yahay bay aaminsanaayeen tilmaamihii alle laahuutiyadiibaa waxay dhex gashay bay leeyihiin naasuutiya ayb qaybtii ciise uu ka ahaa dad ahaanta ayaa jirtay qayb allah marka dhex gashay waa isla falgaleen halay noqdeen marka saddex oo hal ahay noqdeen waxaas khuraafaadkaasay daldali jireen marka waxaabay uga tegeyba iyaga muusu marka aaday ayb ma sidaa buu yidhi lamaa dahabat bihi markay ula tagtay isaga khadiijatu khadiijo ilayhi ay ula tagtay waraqa faqasa calayhi rasuulullahi nabiga uu qiseeyey sala allahu calayh ali wasalama maa ra'aa wuxuu arkay min amri jibriila ah calayhi salaam wa dakala fi lislaami islaamkii waxaa soo galay man ayaa soo galay dad sharaxa allaahu alla uu waasiciyey sadrahu laabahooda lilislaami uu u waasiciyey calaa nuurin iftiin nuur korkiisa iyo wabasiiratin iyo aragti iyo wamucaayanatin fiiro ayay marka korkeed iyagoo ku taagan yaa soo islaameen islaamkii soo galeen faakadahum waxaa qabtay kuwa sufahaau ahli maka dadkii maka joogee doqomada ahaa dadka wixii fiicnaadee ilaahay diintiibuu aayar u waafajiyey sufahadii reer makaa kuwaabay qabteen bil-adaa dhib bay ku qabteen waalcuquubati iyo ciqaab wasaana allaahu alla wou ilaaliyey rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayh aali wasalam waxamaahu wou dhowray bicamihi bicamihiibuu ku dhowray adeerkii abi aalibin ahaa liannahu maxaa yeelay abu aalib kaana wuxuu ahaa shariifan mid sharaf badan mudaacan la adeeco fiihim iyaga dhexdooda laga adeeco ayuu ahaa nabiilan mid caqli badan baynahum iyaga dhexdooda ku ku caqli badan buu ahaa laa yatajaasaruuna ma aynan ku boodaynin calaa mufaaja'atihi kadintiisa korkeeda bishayin markaa ay ku kadiyaan fii amri muxamadin sala allahu calayh ali wasalam oo nebi moxamed amarkiisa dhexdiisa ah limaa yaclamuuna markaasaa laa yatajaasaruuna kuma aynan dhiiranaynin calaa mufaaja'atihi kukadintiisa nebiga ay ku kadiyaan bibicalaa mufaaja'atihi kadintiisa bishayin ay ku kadiyaan wax oo fii amri muxamadin ah sala allahu calayh ali wasalam ayb inay ku dhiiradaan abu aalib oo shay marka umuurta umuuraha nebiga ka mida marka ay ku kadiyaan ma aynan awoodaynin limaa yaclamuuna waxa ay ogyihiin darteed min maxabatihi jacaylka abu aalib lahu nebigu uu jecel yahay wa kaana min xikmat illaahi ilaahay xikmadiisuna waxay ahayd wa kaana baqaa'uhu ku haristiisa abu aalib uu ku haray calaa diinihim gaalada diintooda uu ku baaqi noqday min xikmat illaahi bay ahayd ilaahay xikmadiisay ahayd sababta maxay tahay limaa fii daalika waxaa ku sugan meesha oo min almaslaxati maslaxo ah yani wuxuu leeyahay abu daalib gaalnimadii uu ku haray nin caqli badan awood badan oo hadal iyo ra'yi iyo karti kule ayuu ahaa quraysh dhexdooda markaa ma aynan ku dhiiran karin arrinka nebiga inay ku kadiyaan ayib alla xigmadiisa waxay haddana keentay abudaalib inuus islaamnimadaba soo gelino uu diintooda baaqi ku ahaado kuwa kale marka haybadna waa u haayaan shay mushtarago iyaga iyo abudaalib ka dhexeeyana waa jira oo waa shirkigaas marka shirkiga waa idinku diinna waa shinsanayaan inuu iyaga ku diin yahayna waa ka shinsanayaan haybaddii ou lahaana marka waa ka haybaysanayaan labadaasaa laysugu daray nebigaana lagu ilaaliyey baynamaa hadduu islaami lahaa abudaalib furkay ku tuuri lahayn isagoo dhanna marka heybadiina waa kala noqon lahaayeen laakiin hadda maadaama gaalnimo uu baaqi ku ahaa shay mushtarag ay ku yihiin baa jira weli oo ay iyagu ugu ay ku qiimaynayaan marka haadaa warasuulullahi alamru haadaa arrinku waa sidan warasuulullaahina sala allahu calayh waali wasalama nebiguna yadcuu ilallaahi dadku yadcuu annaasa dadka ugu yeerayay ilallaahi alla cibaadadiisa ugu yeerayay leylan wanahaara habeen iyo maalin siran wajahran hoos iyo kor laa yasuduhu can dalika saadun laa yasuduhu kama celinaynin can daalika kaagaa u yeeristaa dacwadaas saadun mid celiyo oo reebo walaa yarudduhu canhu ka celin maynin raadun mid celiyo walaa fi fillaahi ilaahay yacni tiisana uma aynan qabanaynin lawmatu laa'imin mid eedeeyeediisa walaa yakuduhu ma qabanaynin lowmatu laa'imin ku eedeeya eeddiisa fillaahi ilaahay tan alle qof eeddii ugama ah, unan joogsanaynin oo sidaabaa marka uu yeelay cudwaanu lmushrikiina faslun cudwaanu lmushrikiina cala almustadcafiina min almuslimiin dacwadiisii marka saan sheegnay maraatib bay soo martay mar qarsoodi bay ku socotay martabada labaadna waxaa weeyaan markii la yidhi fasdac bimaa tu'maru wa acrib can ilmushrikiin waxaa lagu amraya kor u qaad buurtii safa ayuu fuulay waa sabaaxaa dadkii buu isugu yeeray markaasuu dacwadii u bandhigay haddaan idin dhihi lahaa halkan waxaa ka soo socda cadow buurtan gadaasheeda may rumaysan lahaydeen haa haddaba inii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid anu waxaan ahay mid idiin digaayo cadaab adag hortiis saasuu ku yidhi kii abulahab marka uu yidhi taban laka alihaada jamactana halaag ha kuu sugnaadee ma waxan baad noo soo kulmisay oo dalkan noo keentay mar waatii tii waandir cashiirataka alaqrabiin markay ku degtay qoomkiisii quraysh inta ka soo bilaabay ilaa faadimo waa kii ku keenay dacwadiisa marka bannaanka u dhigtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ayb marka dad doqomo aho sufahaana da alla waa ku salladay marka waana marka ay ka bixinayaan marka ilaa ay ku qasbeen inay maka ka saaraan waraqana waa usii sheegayo wuxuu yidhi rasuulka ilaahay markii loo keenay maalinka ay dadkaaga ku bixin doonaan laytanii jadacan dhallinyaro maan ahaado ansurka nasran muazaran nasri gargaar adagaan kuu gargaari lahay markaasuu nebigu yaabay oo uu yidhi awamukhrijiyahum qoomkayga ma isaarayaano magaalada maka ma layga bixinaya ma layga saaraya markaasuu nebigu markaas waraqa waxa uu yidhi qof wax adiga aada la timid la yimid ma jiro ilaa cuudiya oo alla coleytamaani abu shaama marka waxuu le meesha waxaa laga qaadanayaa maxabat lwadan qofka dalkiisa iyo meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku barbaaray inuu jecel yahay qofka rasuulku wuxuu aada ula yaabay meeshii aan ku barbaaray oo ku dhashay xaramkii ilaahay ku yaalay ma la iga saaraya wuu ka walwalay waana la yaabay marka waa lagaa saarayaa baa layidhi ayb marka maxaa yeele waxaad la timid cid la timid ma jiro ilaa lala coleytamayo cudwaan faslun cudwaanu lmushrikiina cala almustadcafiina min almuslimiin cadowtooyadii mushrikiinta dadkii taabta darnaa ee muslimiinta ka mid ahaa marka ay ay ku dhibeen <clears throat> walama ishtadda ada lmushrikiina mushrikiinta dhibkoodii marku batay darnaaday calaa man qof dad korkood uu ku darnaaday aamana rumeeyey dadkii rumeeyey markuu ku darnaaday dhibkii mushrikiintu ay ku hayeen <clears throat> wa fatanuu minhum jamaacatan wafatanuu mushrikiintiina ay fidneeyeen minhum muslimiinta xaggooda jamaacatan koox ay fidneeyeen oo diintooda ka fidneeyeen alfitnatu huna alcadaab diintooday ku cadaabeen xataa inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yadribuunahum inay garaacayaan wayulquunahum ay ku tuurayaan fi lxari kulaylka dhagaxa oo sheelamadowga ayay ku tuuri jireen wayadacuuna asakhrata alcaiimata wayadacuuna waxay saarayeen asakhrata alcadiimata dhagaxa weyn calaa sadri axadihim midkood laabtiisa fii shiddati alxari kulaylka darnaantiisana ay u weheliso lala qabo xataa ina axadahum midkood idaa uliqa haddii la sii daayo laa yastadiicu ma karaynin an yajlisa inuu fadhiisto min shidati alami xanuunka darnaantiisa darteed say dhagax culus intay xabadka ka saaraan xirxiraan ay dhibaan baa haddii la daayo xataa qofku uu togan yahay isaga dhan oo qof togan markaa uu yahayo aanay markaa aynan qaadi karin fadhiga xataa aanay awoodi karin fayaquuluuna liaxadihim midkood bay waxay ku dhahayeen allaatu ilaahuka min duuni ilaahika allaatu laata ilaahuka ilaahaaga waayo min duuni ilaahika ilaahaaga ka soko ilaahaagan aada caabudaysa ka sokow laata adiga ilaah koo ah fayaquulu mukrahan qofkii markaa wuxuu dhahayay mukrahan isagoo la dirqinayo nacam haa yani allaatu ilaahuka laata ilaahaagii waayo su-aal ahaan uu weydiinaya min duuni ilaahika fayaquulu wuxuu dhahayaa mukrahan isagoo la dirqinaya nacam ha waa ilaahaygi de markaana ilaahay waa u ruqseeyo man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadb min allah walahum cadaabun cadiim qofkii yani marka inuu kelmaddii ku dhawaaqo kufriga qalbigana iimaan ku haysta waa loo banneeyey ikraaha marka hadalkaan unbaa la qasbi karaa maana qalbiga lama qasbi kara markaa sidaa buu yidhi saasay dhihi jireen waxataa ina aljucala waxataa ina aljucala xaarwalwaalka ama yacni doorshaanku layamuru uu soo maraayo fayaquuluuna waxay dhahayeen mushrikiintu wahaadaa ilaahuka min duuni illah kana ilaahayo soo maaha ilaahay min duuni illah alla ka soke wahaadaa kanuna ilaahuka macbuudkaagii weeyaan min duuni illahi ilaahay ka soke soo sidaa ma aha fayaquulu wuxuu dhahaya nacam ha waa caruur waa doorshaanka waa nimanaan hadaf lahayn waay oo cudwaan axmaqnimo ahaa galay nacam cadowtooyo dabaalnimo ay ku jirtaa gashay bani aadamka qaarkiisna sidaas waa noqdaa xataa waxaad arkaysaa dad muslimiina oo qof unbuu iska nacayaa ama dad buu nacayaa markaasuu cadowtooyadii iyo nacaybkii xad uma leh sharci xadaynayaa ma leh agtiisa markaasuu wuxuu raba iska dhahayaa allaale wuxuu rabo wax aanay cadowtooyadii gelin xataa meeshii buu soo dhigaya weliba soomaalidu aaday ugu badantaha taas qof buu nacayaa naciddii xad uma leh naciddaada waxaa la rabaa inuu sharci xadeeyo asalkeeda iyo sifadeeda inuu sharciga xadaynayaa fiican laakiin haddii labadaba sharci aanu xadaynaynin hawadaada ay waddo hadda nimankan maxay ka dheefayaan doorshaan inay yidhaahdaan waa ilaahaadan caqli ma ahan sharci ma aha intaa waa un doqonnima ogow dadka marka marka cadowtooyada ka badato yacni hawadooduna ay waxa tahay waxa unbaa diin u noqonayo wamara alkhabiiu alkhabiisu caduwullaahi abujahlin wamara wuxuu soo maray alkhabiisu khabiiskii caduwullaahi ilaahay cadowgiisii ahaa abujahlin camru bnu hishaam bisumayata ayuu soo maray uma camaari ummi camaarin ahayd camaar bnu yaasir hooyadii ahayd wahiya iyada oo tucadabu la cadaabayo wa zawjuhaa ninkeedana la cadaabayo wabnuhaa iyo inankeeda reer yaasir markaa nebigu waa soo mari jiray markaasuu dhihi jiray sabran ya aala yaasir ina mawcidakum uljanna iska sabra mawcidkiinu jannada waaye faacanahaa bixarbatin faacanahaa wuu duray bixarbatin buu ku duray eebo ayuu ku duray fii farjihaa farjigeeda uga duray waran ama eebada afkeeda ayuu wuxuu ka geliyey farjiga faqatalahaa waa dilay radia allaahu canha wacan can ibniha wa zawjiha ayb wa kaana sidiiqu abuubakarna wuxuu ahaa idaa mara hadduu soo mara biaxadin qof min almawaalii addoommada ka mida yucadabu la cadaabayo yashtariihi wuu iibsanayo min mawaaliihi dadka isaga leh buu ka gadanaye wa yuctiquhu waana xoraynaye minhum waxaa ka mida dadkii uu gaday oo xoreeyey bilaalun umayat bnu khalaf baa cadaabi jiray wa ummuhu hooyadii xamaamatu ahayd yaa ka mid ahaa wa caamir bnu fuhayra ka mid ah wa ummu cabsin wa zaniira wanahdiya wabnatuhaa iyo wajaariyatun libani cadiy kaana cumaru yucadibuhaa iyo gabar reer bani cadiy ka dhalatay oo cumar uu dhibi jiray oo cadaabi jiray qabla alislaam yani kaana cumaru yucadibuhaa uu cadaabi jiray cala alislaami uu ku cadaabi jiray qabla an yuslima cumar intuusa islaamin kulli inta gaday ayuu iska xoreeyey oo xor ka dhigay ayb xataa qaala lahu abuuhu abuu quxaafa intuu aabbihii ka yidhi abuuquxaafa yaa bunay wiilkaygiiow abuubakar buu ku dhahayaa araaka waxaan ku arkaa tuctiqu inaad xoraynaysid riqaaban dicaafan addoomo luqumo tabar daran oo aan dad badan lahayn oo qabiil xooggan lahayn baad xoraynaysaa falow actaqta haddaad xorayn lahayd qowman qolo julada'a xoog leh yamnacuunaka hadhow adinku difaaco ku garab istaago faqaala lahu abuubakrin abuubakar wuxuu ku dhahayay innii uriidu maa uriidu waxaan rabaa aniga waxaan ka rabaa waxaan rabaan rabaa aniga yacnii allaan ka rabaa weeyaan waxaan fa yuqaalu waxaa la yidhi innahu nasalat fiihi isagay ku soo degtay wasayujannabuha alatqaa alladii yu'tii maalahu yatasakaa ilaa aakhiri suura isagay ku soo degtay baa la yidhi yacni anigu waxaan samaynayaa haku difaacan u samayn maaye waxaan u samaynayaa inaan ilaahay wax uga helo sidaa buu yidhi ayb dabadeed marka hijradii ayuu gelayaa alhijratu ila alxabasha wbilahi towfiiq wsal allah wslm calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wsaxbi wsliim